uu sheekhu ku faahfaahinayay caqiidati ahlisunna waljamaaca ama caqiidatu alfirqa annaajiya wuxuu yihi marka waqad dakhala waxaa galay fii dalika aliimaani waqad dakhala waxaa galay buu yihi fii dalika aliimaani iimaankaa aan soo tilmaanay oo ilaahay rumayntiisa ah waxaa galay buu ku yidhi aliimaan waqad dakhala waxaa galay fii daalika kaan soo sheegnay oo qaacidadii aan soo sheegnay waxaa galay oo ka mid ah al iimaanu rumayn la rumeeyo biannahu alle qariibun inuu yahay mid dhow mujiibun oo ajiibayo addoonkiisa wuxuu warsado kamaa jamaca siduu u kulmiyeyba bayna daalika labadaa arrimood dhexdooda fii qowlihi ilaahay qowlkiisu ku kulmiyey uu yidhi wa idaa sa'alaka hadday ku weydiiyaan cibaadii addoommadaydu hadday ku weydiiyaan cannii xaggayga hadday ku weydiiyaan fa innii anigu qariibun baanahay mid dhow fa innii qariibun ujiibu dacwata daaci soomay ah, fa innii anigu qariibun baanahay mid dhow oo ujiibu waan aqbalayaa dacwata daaci ka ii dhawaaqaya dhawaaqiisa iyo baryadiisa waan ajiibu buu alla yihi subxana wa tacaala aayaddu marka waxay kulmisay waxay sheegtay sifo ah ilaahay subxaana wa tacaala inuu addoommadiisa u dhow yahay oo uu wixii ay weydiistaan uu ka aqbalayo hadday ikaaale nabiga sal lay slam marka rabbi waa dhow yahay addoommadiisa u dhow yahay waa dhowaanshahaasi ka aqbalidda ducada ka aqbalo baryada ka aqbalo uu maqlo baryadooda xaalkooda uu arko taasaa macnaha wax weeye qurbiga iyo dhowaanshaha rabbi subxana wa tacala saasaa laga wada ama sida madhabka salafka qaarkood uu yahay in sida laysaga daayo qariib maca culuwiisu sheekhu inoo soo wada macna isagoo sarreeyuu haddana dhow yahay wa qowluhu nabiga odhahdii sal lla lay buu ku jamciyey ina aladii midka tadcuunahu aada baryaysaan allaha aada baryaysaani aqrabu mid dhoweeye ilaa axadikum midkiin buu u dhow yahay min cunuqi raaxilatihi neefka rarooydiisa hasha u raran neefka u raran ee geela ah luquntiisu uga dhow yahay buu nabig sal ly slm yacnii hashuu saaran yahay luqunteeda alla uga dhow muxuu aha xadiiskan soo marnay arbicuu calaa anfusikum anfusikum qoladii markay alla baryayeen ama u tasbiixsan yaheen kor u dhawaaqay naftiina u toro buu nabigu sal ly slam waxba kor ha uha dhawaaqin maxaa yeelay allaha aad u yeedhanaysaani wuxuu idinka dhow yahay hasha aad saarantihi ama neefgeela saarantihi luquntiisuu idinka dhow yahay saasuu nabigu yuri sal ly slam wuxuu sheekhu marka waamaa dukira wixii la sheegay filkitaabi qur-aanka dhexdiisa wixii lagu sheegay wasunnati iyo axaadiista dhexdooda oo min qurbihi alla dhowaantiisa ah wa maciyatihi iyo la jiranka la jiraah yacni wuu dhow yahay waana macaagaa layidhi maciyadu waa taa arrinkaasi la sheegay laa yunaafii ma diidayo kama hor imaanayo maa dukira wixii la sheegay oo min culuwihi sarayntiisa ah wa iyo korayntiisa ah aayadahan wax qaar waxay sheegeen inuu koreeyo alle subxana wa tacala oo sarreeyo qaarna waxay sheegeen inuu addoommadiisa u dhow yahay oo la jirankooda yahay isma diidayaan bur labadaas iskama hor imaanayaan laa yunaafii arrinkaasi ma diidayo maa dakara wuxuu alla sheegay ama waa dukira wixii la sheegay oo min culuwihi alla korayntiisa sarayntiisa iyo wafawqiyatihi korayntiisa maxaa yeele fa inahu alle maxay u suuroobi weyd maxay isaga hor imaan laayihiin inaad tidhaahdo kor buu jiraa haddana wuu kula joogaa sayna isaga hor imaanayn ah, waxayna isaga hor imaanaynin maxaa yeele fa innahu alle subxaanahu nasahnaantiisee laysa muusan ahaanin ka midlihi isagoo kale mid la mid shay-un shayna muusan ahaanin laysa shay-un shayna ma ahaanin ka midlihi isagoo kale fii jamiici nucuutihi sifooyinkiisoo dhan cidina kula mid ma ah saas way macnaha mar haddaan sifaadkiisa lagwa mid ahayn haddii aadan addoommadii aadan ku tilmaami karin wuu yani waxa weye wuu kaa sarreeyahay wuu kaa fog yahay haddana wuu kuu dhow yahay haddii xataa la yidhahdo makhluuqa laguma tilmaami karo kama dhalanayso inaan ilaahay lagu tilmaami karin subxana wa watacala maxaa yeelay sifaad alle uu yeelan karo oo waxaa jira uusan makhluuqu yeelan karaynin bal sifaatka ilaahi subxaana wa tacala iyo sifaatku makhluuqu isku kayfiye ma isku qaabuma yaalaan laysagama qiyaas qaadan kara wey macnaha mar haddaan laysaga qiyaas qaadan karaynin adiga markii lu yidhahda alla waa sarreeya haddana waa kula jiraa ha uga qiyaasanin macnaha noocaasu ha la aadin tii aad ku taqaanay makhluuqaadka sida tii aad ku taqaanay addoommada taa ha la aadin ee mid ilaahay ugooni ah kana suroobi karta awoodeedana uu leeyahay ugoonina ah taasaa la rabaa macnaha inaad u ictiqaadiso wa huwa alla subxaana wa tacaala caliyun midkii sarreeyo wey fii dunuwihi dhowaantiisa dhexdeeda isagoo dhow buu haddana sarreeya qariibun midkii dhow wey fii culuwihi sarrayntiisa dhexdiisa isagoo sarreeya buu haddana dhow yahay saas wey macnaha waa waxaa tihi macnaha wuu sarreeyaa haddana wuu dhow yahay wuu dhow yahay haddana wuu sarreeyaa waa isku mid eh, macnaha dhowaanshaha uu dhow yahay macnaha ma diidayso inuu sarreeyo sarraynta uu sarreeyana ma diidayso inuu dhow yahay marka wax iska hor imaanaya ma aha ayb wa min aliimaani rumaynta waxaa ka mida bilaahi ilaahi la rumeeyo wa kutubihi iyo kutubtiisao la rumeeyo waxaa ka mid aliimaanu rumayn la rumeeyo biana alqur'aana qur'aankii qur'aanku kalaamullaahi hadalkii ilaahay inuu yahay munazalun oo la soo dejiyey hayru makhluuqin munazalun yahay mid la soo dejiyey hayru makhluuqin oon la abuurin mid la abuura hayrkii ah yacni inaad rumayso macnaha iimaanka waajibka ah waxaa ka mid a ah, oo ilaahay iyo kutubtiisoo la rumeeyo waxaa qeyb ka ah in aad rumayso qur-aanku inuu yahay hadalkii ilaahay oo alle xaggiisa ka soo degay oo aan makhluuq ahayn minhu xagga alle ayuu bada-a qur-aanku ka soo bilowday markii hore qur-aanku imaanayay allah ku hadlay subxana wa tacala isagu kasoo fulay wa ilayhi xagga alluuna yacuudu qur-aanku u laaban doonaa waxaa laga wadaa ilayhi yacuudu ilayhi yacuududaa waxaa laga wadaa aakhiru zamaanka qur-aanka ilaahay xaggiisuu ku noqon doonaa subxana wa tacaala oo yacnii suxufta uu ku qoran yahay iyo meelaha ku yaallo oo dhan xagga rabbuu uga laaban doonaa subxaana wa tacala sidaas waa macno ama meehee ilayhi yacuudu waxaa laga wadaa sidii uu alla subxaana wa tacaala markuu ka soo bilaabanayo uu sifatiisa u ahaa buu haddana isaga u noqonayaayo isaguu sifo u yahay isagaa ku tilmaaman inuu ku hadlay alla subxana wa tacala ilayhi yacuudu labada macno waa lagu fasiri karaa ayb marka qur-aanku waa hadal ilaahay isaguu ka soo fulay isagaa ku hadlay waa sifo ilahay leeyahy subxana wa tacaala kalaamku qur-aankuna alla xaggiisuu ka soo fulay subxana wa tacaala ayb mana abuur lamana abuurin masalada qur-aanku muxuu yahay ah waa masaa'isha isha aada loogu kala tegay oo niman la yidhahdo jahmiyo iyo muctazilo labadaa qolo ayaa qur-aanka ku sheegay inuu makhluuq yahay qur-aanku inuu makhluuq yahay ku tilmaameen oo waxay yidhahdeen sifo ilaahay maaha ilaahay kama soo fulin marka waxay sheegeen qur-anku inuu makhluuq yahay qur-aanka laftiisaa diidaya ninkii la odhan jiray odayaashii reer qureysheed ka mid ah in haadaa ilaa qowlu lbashari markuu yidhi qur-aanku waa binu aadam hadalkii muxuu ilaahay ku yidhi sanusliihi saqar sa usliihi saqar wamaa adraaka maa saqar naarta saqara la yidhahdaan yaan ku gubi doonaa oon gelin doonaa baa yihi subxana wa tacaala waxyaalaha lagu eedeeyey baa waxaa ka mid oo naarta saqara loo gelinayo qur-aanka uu ku sheegay inuu yahay qowl bashar marka qur-aanka ruuxuu yidhahdo makhluuq hadalkii weeye waxa weeyaan waa madhabkii muctazilada iyo jahmiyada waana madhab aada khatar u ah waa madhabkii aan soo sheegnay culimmada ahlusunna waljamaaca a'immadoodu inay aada ula dagaalameen markuu soo baxay oo jahmnu safwaan ayaa la yimid kadibna muctasilada ka qaadatay waakaan soo sheegnay inay waagii cabaasiyiintu ay u talin jireen caalam islaamiga madaxdooda qaar ka mida ah inay ku qanciyeen culimmadii islaamka marka lagu imtixaanay oo nin kastoo culimada waddanka islaamka jooga hala soo qabto ha la yidhaahdo qur-aanka maxaad ka rumaysantah hadduu yidhaahdo quraanku waa makhluuq hala sii daayo hadduu yidhahdo qur-aanku makhluuq ma aha ha la ciqaabo mid la xidho mid qorta loo casayo la dilo yacni waxa weeye qaar rag badan xabis ku dhintay dhib badan baa mudday macnaha waxa weeyaan sidaas ciqaabtaasi socotay marka masale waxay runtii ay culimmadu dhib badan kala soo kulmeen culimmada sunnada khaasatan alimaam axmed axmed ibnu xambal caleyh raxmatullah meeshuu aada ugu suumuuday wey macnaha u adkaystay waa la ciqaabay waa la xidhay waa la cadaaday waa la dilay waa la jiri dilay dhib badan baa loogu geystay macnaha niman munxarifiin oo markaa xukuumadka iyo dowladda iyo ta'hiiriyey baa masalada marka yacni dhibkaas u geystay culimmada masale marka buuq badan iyo dhib badan ka dhashay weed ilaa haddana waa taagan tahayo firaqa lumay qaar ka mid a qaba qur-aanku inuusan makhluuq ahayn inuu waxaan dhihi laha makhluuq yahay ahlusunna waljamaca sidaa daraaddeed ayaa waxay caqaa'idooda iyo ka mida masaa asaasiga ee iimaanka ka mid in ay yani taqriiriyaan yani inuu qur-aanku yahay hadal ilaahi subxaana wa tacaala oo aan makhluuq ahayn ayb wa ana allaha alle takalama inuu ku hadlay bihi qur-aanka xaqiiqatan xaqiiqahaan inuu ugu hadlay yani si xaqiiqaa buu ugu hadlay wa ana hada alqur'aana qur-aankana alladii kii inuu yahay wa anna haada alqur'aana qur'aankan in la rumeeyo anna haada alqur'aana qur'aankan alladii qur-aankaasoo anzalahu alla uu soo dejiyey calaa muxamedin sal alay slam moxamed dushiisa uu ku soo dejiyey huwa isagu kalaamullahi hadalkii ilaahay inuu yahay in la rumeeyo xaqiiqatan si dhab abuu hadalkii ilahay ilaahay u yahay macna laa kalaama hayrihi cid kale hadalkii ma aha cid aan alla ahayn hadalkiisa ma aha walaa yajuusu mana bannaana itlaaqulqowli hadal in la sii daayo oo lagu sii daayo hadal odrhaah in layska yidhaahdo oo la dhaho biannahu qur'aanku aanku xikaayatun wey in la yidhaahdo saa in la idlaaq ma bannaan xikaayatun waa xikaayo can kalaamilahi hadalki ilahi laga xikaayoonayo xikaayada waxaa la yidhaahdaa xikaayada waxaa la yidhahdaa shayga suuradiisii suuradiisii oo la cabiraa la yidhahdaa isagii oo kale isaga laftiisii maaha isagii oo kale la cabiraya matalan marka hadda markaad dhawaaqdo markaad dhawaaqdo oo codkaagii uu derbigii soo celiyo waxaa la yidhahdaa xikaayatu sawti fulaan baa la yidhahdaa xikaaya la yidhahdaa codkaagii sawt derbi bay dhahaan sawdka markaad dhawaaqdo codkaagiioo tabtiisii ah baa waxaa soo celinaya derbiga xikaaya la yidhahda xikaayadda marka jilid baa la dhahaa matalan marka muraayadda uu ka muuqdo wejigaagu xikaaya la yidhahdaa xikaaya la macnaha inkastoo qowlka inta badan hadalka loo isticmaalo macnaha waxaa la dhahaa cid kale wixii uu ku hadlay oo la jilo saas manaa xikaaya la dhahdaa marka waxaa qaba qur-aanku inuu xikaaye yahay hadalkii ilaahay madhama ahay dhahan laakiin hadalkii ilaahay buu xikaayo ka yahay madhabka waxaa qaba niman la ihahda kulaabiya kulaabiya niman lahada qaba waxay qabaan ilaahay hadalkiisu wax ka soo fuli karo oo bannaanka uga soo bixi kara ma ahee waa kalaam nafsi ah waa sifa daatiyay qabaan oo sida yaddiisa gacantiisa iyo lugtiisa iyo sifaadka daatiga oo kale la mid yihiin waxay leeyihin markaa malakul jibriil baa ilaahay hadalkiisii oo daatadiisa ka mid ah buu xikaayeeyey markaasuu qur-aanka noqday waa falsafo dhib badan waay falsafo xataa fahamkeedu dhib badan yaha oo tacbiirkeedu uu macnaha waxa weye iska dhib badan yahay waxay leeyihiin yacnii si hadal ka soo fula ilaahay ma jiro laakiin jibriil baa hadalka ilaahay oo sifo jidhkiisa ka mid jidhyaana dhan ilah jidh laguma tilmaami karee sifo daatada ilaahay ka mid a is-hadalkii oo ah buu jibriil yacnii xikaayeeyey wuu jilay markaasuu cabbiray sidaasuu marka ku noqday qur-aanku weeyaanoo lama dhihi karo xuruuftan iyo sawtkan soo baxay waa hadalkii ilaahay lama dhihi karo sidaa waxaa qaba kullaabiya niman layidhahdaa qaba qoladaas markuu radina wuxuu yidhi walaa yajuusu ma bannaana itlaaqu lqowli in la yidhaahdo biannahu qur-aanku xikaayatun waa xikaayo can kalaamilah hadalki ilahay laga xikaayoodo ah, yacni hadalkii ilaahay oo la xikaayoonayo weeye hadalkii ilaahay ma aha oo yaa xikaayooday jibriil baa xikaayooday ama cid kale waxay yidhahdaan aw amase in la yidhaahdo iyaduna ma bannaano cibaaratun qur-aanku waa cabirid canhu hadalka ilaahay laga cabiray cabiriddana waxaa la yidhahdaa way isku yaro dhow yihiin waxay leeyihiin macnaha qoladii hore isku yar dhow yihin aad bay isugu dhawin kullaabiyadii hadalka tanna waxaa iska leh ashcariyada iska leh ashcariyadii waxay dhahdaan qur'aanku kalaamka ilaahay maaha laakiin waa cibaara can kalaam illaah maxaa yeele iyagiyo kullaabiyadu waxay isla waafaqsan yihiin sifo kalaam la yidhaahdo ilaahay ka soo fusha oo sawd iyo xuruuf le ma jirto waa sifa daatiya hadalku sifadii daatiga ahayd baa waxaa cabbiray malakuljibriil waxay noqonaysaa marka inay leeyihiin hadalkooda khulaasadiisu iyo nihaayadiisu inay ashcariyadu leeyihiin ilaahay hadalka xuruufta meeshan taalla waa makhluuq oo waxaa iska leh malakuljibriil baa iskaleh rasuulkuu usoo gudbiyey isagaa ilaahay hadalkiisii cabbiray xuruuf uu leeyahay buu jibriil ku cabbiray xuruuftii isaguu ku cabbiray buu nebiga usoo gudbiyey nebiguna ummaddu usoo gudbiyey salawaatu rabbi wasalaamu calayh marka xuruuftan meeshan taalla ma aha xuruuf ilaahay ku hadlay iyo sawd alle ka soo fulay waa hadalka ashcariyada ashcariyada marka iyo maaturiidiyadu waxay ku dhow yihiin oynan aad uga fogeen muctasilada iyo jahmiyada saa ugama sii foga waxoogaa uun cibaarada unbay yaran ree magaaleeyeen laakiin waxa kale kaga duwan yihin ma jirto saas manaa aw amase cibaaratun wey lama dhihi karo cibaaratun cabirid weeye canhu can kalaam illaahi laga cabira wey qur-aanku lama dhihi karo bal iska badaa sidaas maha arrinkuye idaa qara'ahu hadday akhriyaan annaasu dadku hadday akhriyaan qur-aankii aw amase katabuuhu ay qoraan filmasaaxifi ay masxafyada ku qoraan lam yakhruj kama baxayo bidaalika qoraalkaa dartii kaga bixi maayo can an yakuuna inuu ahaado kalaamallaahi hadalkii ilaahi xaqiiqatan hadalkii ilaahi tacaala koraya xaqiiqatan inuu u ahaado ka saari mayso macnaha waxa weeye adiga markaad qur-aanka akhrinayso ama aad qorto oo aad guuriso ood misxaf ku qorayso ama waraaq ku qorayso qoritaankaa iyo akhrintaasi ka saari mayso inuu hadalkii ilaahay yahay xaqiiqatan saas macnaha lagama wado sawdka baxaya waa sawdka ilaahay saa lagama wado sawdka codka baxaya waa makhluuqoo addoonkaa iska leh laakiin waxa uu akhrinayo codku ku baxayo waa ka gadisan yahay iyo codku waa kala gadisan yahay waxaan codku ku baxayo waa ilaahay hadalkiisii codkan baxayana waa makhluuq oo addoonkiibaa iska leh saas way macnaha maalan waxaan aada qorayso khaddu waa makhluuq qalinka qoraya waa makhluuq laakiin waxa ay qorayaani makhluuq mehe waa hadalka ilaahi subxana wa tacala saasaa marka loo kala qaadaya marka rabbi subxaana wa tacaala yani qur'aankiisu iyo hadalkii waa hadalkiisii marka la yidhaahdo akhrinta la akhrinayo ka saari mayso qoridda la qorayo ka saari mayso mar walba waa hadalka ilahay buu xaqiiqatan u yahay macnaha saas weyaan ayb maxaa yeele fa ina alkalaama hadalku innamaa yudaafu waa loo tiiriyaa xaqiiqatan dhab ahaan ilaa man cid baa loo tiiriyaa qaalahu yidhi ciddii ku hadashay mubtadi'an xaalo u yahay mid bilaabaya markii ugu horraysay ruuxii hadalkan bilaabay ee ku hadlay baa sidiisaba hadalka loo aaneeya oo loo tiiriya laa ilaa man cid looma aaneeyo qaalahuu yidhi oo looma tiiriyo laa ilaa man cid looma tiiriyo oo looma aaneeyo qaalahuu yidhi hadalkaa isagaa ah muballiqan xaaluu yahay mid gaadhsiinaya mu'addiyan oo gudanaya ah, macnaha waxa weeye hadalka sidiisaba ciddii markii hore uu ka soo fulay baa loo tiiriya adigu maalan markaad sheegayso nin maalan eh, gabayaa-a ah, gabaygiisa markaad sheegayso hadalkaas waxaad leedahay waxaa tiriyey hebel hebel soo maa shicirka waxaa iska le hebel hebel markaad maalan mahmaah sheegayso waxaad leedahay mahmaahda waxaa tiri waxaa sheegay ama uu ka soo fulay hebel hebel adiga marka sheegayay malihid adigu waad gudanaysaa waad gudbinaysaa cid kale aad u gudbinaysaa u sheegaysaa adigu marka hadalkaa ma lihid waxaad uun ku leedahay xuruuft waxaad leedahay uun sawdka baxaya bas laakiin yaa iskale xuruufta meesha taalla iyo macnaha meesha yaalla yaa leh ninkii hadalkan bilaabay baa iskale eed ka soo guurinayso macnaha marka hadalka ciddii iska lahaydee uu markii hore ka soo fulay baa loo tiiriyaa taa macnaheedu waxa weeye hadalku alle markuu ka soo fuliyey subxaana wa tacaala jibriil baa soo qaaday soo ma lama dhihi karo qur-aanka jibriil baale marka an isagu dowrkiisa iyo kaalintiisu waxay ahayd inuu nebi maxamed gaadhsiiyo muballiq buu ahaa soo ma rasuulkana looma tiirin karo oo rasuulku ka soo fulay lama dhihi karo maxaa yeelay rasuulku wuu gudanayay xil la saaray unbuu gudanayay cid xil la saaray gudanaysay ama hadal loo soo dhiibay cid gaadhsiinaysayna hadalkii loo soo dhiibay ee uu gudanayay isaga looma tiirin karee cidduu kasoo fulay baa loo fa ina alkalaama hadalka inamaa yudaafu waa uun la tiiriyaa oo waa la aanayaa xaqiiqatan dhab ahaan ilaa man qaalahu ciddii tidhi ayaa loo aanayaa mubtadi'an xaalowya mid bilaabaya kii bilaabay wey laa ilaa man qaalahu ciddii tidhi looma aanaya hadalka muballiqan isagoo gaadhsiinaya ku hadashay oo sheegay mu'adiyan oo gudanaya wa huwa isaguna hadalkaasina qur-aanku dhe ama hadalkuba wa huwa qur-aanku dhe kalaamullahi hadalkii ilaahay wey xuruufuhu xarafyaashiisa iyo wa macaanihi macnuhuba ilaan qur-aanku xarfo iyo macno wey maalan markaad tidhaahdo walcasri xarfuhu waa wawda iyo maalan alifta macnila hamsada iyo laamta iyo caynka iyo saadka iyo ra'da waa xarfihii macnona way faa'iidaynayaanoo zaman baan ku dhaartay dhaar zaman lagu dhaaranayay faa'iidaynayaan marka macnaha iyo xarfaha labadaba ilahay baa iskale subxana wa watacala saas weyaan ayb kalaamu huwa kalaamullahi hadalkii ilahay wey xuruufuhu xarfayaalkiisa iyo wa macaanihi macnayaashiisaba laysa muusan ahaanin qur-aanku kalaamallaahi muusan ahaanin hadalka ilaahay laysa maynan ahaanin dheh alxuruufu xarfuhu kalaamallaahi maynan aha hadalka ilaahay duuna almacaani macnayaashiisa samaya xarfaha keliyu ma aha hadalka ilaahay oo macnaha laga reebo walalmacaanii macnayaasha keliyuna maa hadalki ilaahay duuna alxuruufi oynan xuruuftu la soconin waa laba madhab oo qolyaha khaldamay qaarkood ay ku tageen maalan muctasilada iyo jahmiyadu waxay yidhaahdeen hadalka ilaahay ma aha xuruufta macaanida maya macaanidu waxay dhaheen ilaahay baa leh laakiin xuruuftu waxay yidhaahdeen waa makhluuq quruuftu waa makhluuq oo yaa abuuray jibriil buu ka soo fulay ama cid kaluu ka soo fulay marka maxay kala qaadeen waxay kala qaadeen macnihii iyo xarafkii xarafka waxay dhaheen ma laha macno un baa loo sheegay jibriil baa marka cabbiray oo macnihii xaraf u sameeyey saas maanaa oo adigoo hadda intaad macno iga fah macno fahanto macnihii aad fahamtay adugu cabbiro oo xaraf aad adugu leeday u sameeyo kaleeto macnaha qolii saasay ku tageen qoladaa horuu taa ku radinaya wuxuu yidhi laysa kalaam allaahi alxuruufu xuruuftu ma ahaanin hadalkii ilaahay duuna almacaanii macnayaasha yacni macnayaasha sameya macnayaasha inta laga reebo xuruufta keliya in la yidhaahdo waxaan dhihi lahaa xuruufta keliya ha hadalkii ilaahay ah macaanidu maya waa qolada dambe macaanida keliya taa xuruufta ilaahay ayaa ilaahay ka soo degtay xuruuftuse maya waa kullaabiyada iyo ashcariyada in aad tidhaahdo macnaha xuruufta ayaa ah macaaniduse ma ahana ayaduna waa khalad labaduba waa khalad sida saxdii waxa weye ahlusunna waljamaca ay rumaysan yihiin inaad xuruuftii iyo macaanidii labadaba aad tidhaahdo ilahay bay ka soo degeen subxana wa tacala ninkii yidhahda xuruufta keliya ilaahay ka soo degay macnuhu xagga ilahay kama imaanin waa khaldan yahay waa qolada hore ninkii yidhahda macnaha keliya xagga ilaahay ka soo dego xuruuftu waa makhluuqna waa khaldan yahay waa qolada dambe labada qoloba waa khaldan yihiin macnaha ayb waqad dakhala waxaa galay aydan ku noqonaya fii maa dakarnaa waxaan sheegnay saan soo sheegnayba qur-aanka in la yidhahdo waa hadalkii ilaahay qolyaha diidan waxaa u geeyay shubha ah qur-aanka haddii la yidhahdo waa hadalkii ilaahay xuruuftiiyo macnuhuba hadal ilaahay weeye ilaahay inuu sawd ka soo baxay sawdna makhluuq buu ka soo baxaa wuxuuna ka soo baxaa weliba makhluuq af leh oo carab leh oo hanqalaal leh waxaasay akhriyeen marka sifadii ilaahay bay waxay la aadeen sifada makhluuq saas daraaddeed waxay yidhahdeen ilaahay makhluuqiisa si aan uga fogayno oon u nasahno waa inaan u diidno inuu hadlay hadal xuruuf iyo macno la maqli kara leh ilaahay inuu ka soo fulay waa inaan u diidno marka waa taan horey u sheegnay shubhadu waxay kaga dhalatay marka horeba waxay isaga qiyaas qaateen alleh subxaana wa tacaala iyo addoommadiisa isaga qiyaas qaateen halkaasay marka horeba shubhadu kaga dhalatay macnaha kulli firaqda lumay oo dhanna ee asmaa sifaat ku lumay meeshay shubhadoodu ka bilaabatay waa halkaa ilaahay iyo makhluuqiisaoo laysaga qiyaas qaatay macnaha waqad dakhala waxaa galay aydan ku noqonayo fii maa dakarnaahu waxaan sheegnay dhexdiisa waxaa galay wixii aan soo sheegnay waxaa aydan waxaa galay oo min aliimaani rumaynta ah bihi alla rumeeyo wa bikutubihi wa bimalaa'ikatihi wa birusulihi intaa rumayntooda waxaa galay oo ka mid a aliimaanu rumayn la rumeeyo bianna almu'miniina mu'miniintu yarawnahu inay alla arki doonaan yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada ciyaanan si yacnii ciyaanan biabsaarihim indhahooda inay ku arki doonaan ciyaanan mucaayanatan ciyaananta waxaa laga wadaa waxaa la yidhahdaa ciyaanan alru'yatu bilcayn baa la yidhahdaa isha araggeeda laanna ru'yada aragtida haddaad tidhaahdo ra'aytu ra'aada kelimada la yidhaahdo baa waxay u qaybsantaa basariyo iyo cilmiyo ra'aytu waan ogaaday waa sax ra'aytu waan arkayna waa sax ogaanshuhu waa aragga qalbiga soo maa ogaanshuhu waa aragga qalbiga marka si uu kugu caddeeyo inay aragtida ilaahay la arkayo ay midda isha tahay ee ina qalbigan ka ogaaday base ahayn buu wuxuu ku yidhi yarawnahu yowma alqiyaamati ciyaanan biabsaarihim indhahooday ku arki doonaan saas man ciyaanan ay mucaayanatan biabsaarihim aragti isha ah bay arki doonaan way macnaha ayb kamaa yarawna say u arkayaan oo kale ashamsa qoraxda saxwan xaalo ay tahay mid aan daruuri ka sokaynin oo laysa ayna ahaanin bihaa iyada saxaabun wax daruuria ayna ka sokaynin saxwanta waxaa la yidhahdaa hawadu markay ay qaawan tahay oy daruuro ka qaawan tahay baa saxwan la yidhahda saasad le man aljawu saxwun lyowm baad leed man hawadu maanta waa daruur la'aan marka yacni qoraxdii oo aan daruuri ka sokaynin tan dambaa fasirayso laysa bihaa saxaabun waxay sii fasiraysaa saxwanta qorax aan daruuri ka sokaynin say u arkayaan bay u arki doonaan maalinta qiyaamada rabbigood subxana wa tacaala wa kamaa yarawna say u arkaanoo kaleeto alqamara dayaxa in qoraxda sida loo arko ilaahay maalinta maalinta qiyaamada ay rabbigood u arki doonaan xadiiska bukhaariiyo muslim ay wariyeen baa tilmaamaya min xadiidi abi saciidin alkhudri tarawnahu kama tarawna ashamsa saxwan laysa duunaha saxaab rabbigiin baad arki doontaa maalinta qiyaamada sida aad u aragtaan qorax aan daruuri ka sokaynin sidaad u arkaysaan oo kalead u arkaysaan yacni waa arag aan qarsoonayn oon waxba kaa xigin wey macnaa ayb wakamaa yarawnahu say u arkaanoo kale alqamara dayaxa leylata albadri habeenkuu dhammaystiran yahay jooga albadru huwa aliktimaal dhammaystirnaanta habeenkeeda dayax jooga siday u arkayaanoo kaleeto laa yudaammuuna isku cidhiidhiyi maayaan fii ru'yatihi ilaahay aragtidiisa ah, yacni ii bannee adigii waad aragtay bal anuguna aan arkay booska ii bannee wax laylaa ma jirto wax laysku cidhiidhiya maaha aragtida ilahi subxana wa tacala nin walba meeshiisaasuu ka arkaya w macna yarawnahu way arkayaan subxaanahu watacaala subxaanahu nasaanaantiise alla ayay arkayaan walxaal hum iyagu fii curusaati alqiyaamati ama carasaati alqiyaama qiyaamo bankeeda iyagoo jooga alcarasaat aw alcurusaat waa jamcu carsa carsada waxaa la yidhahdaa almakaanu alwaasic alfasiix meesha bannaan een wax ka dhisan jirin een geedku ku oolin baa waxaa la yidhaahdaa carasaat ama curusaat jamcu carsa waay macnaheedu waxa weeye meesha dadka laysugu keenayo maalinta qiyaamada waa meelaan taag lahayn dhir ku oolin buur lahayn bannaan a ah waay carasaat lqiyama taasaa laydha manaa meeshaa markay joogaan rabbigooda arki doonaa subxana wa tacaala xaadiista nabiga kuso arortay sal ly waslam mu'miniintu markay halkaa joogaan inay rabbigood arki doonaan subxana wa tacaala laakiin meeshaas waxaa wada arkaya alla subxaana wa tacaala dadkii iimaanka sheegan jira o dhan ilaan dadku waa saddex qaybood soo maaha waa gaal gaalnimadiisu caddahay munaafiq gaalka iyo muslimka udhexeeya iyo mu'min iimaankiisu cadyahay ruux mu'minoo iimaankiisa muujistay oo qalbigiisa na ilaahay u hoggaansan xubnihiisa daahirkana ilaahay u hoggaansan waa mu'min kaafirkuna qalbigana ilaahay buu ka diiday xubnihiisa daahirka iyo dhaqankiisana wuu ku diiday waxaa u dhexeeya munaafiqo qalbigana gaalku ka waafaqsan yahay xubnaha muuqda iyo wuxuu qabanayana muminku uga egyahay muminiintu uga egyahay oo salaaddii bay tukanayaan soonkiibay soomayaan xajkii bay tegayaan acmaashii daahirkay guud bay la imaanayaan marka munaafiqu xagga hoose gaal buu ka yahay xagga sarena islaamku uga egyahay waa gaal ficlan laakiin korkuu muslimiinta uga egyahay waxyaalaha uu la imaanayo macnaha iyo acmaashuu samaynayo maadaama adduunka markay joogeen ay muslimiinta ku dhex jireen oo camaasha daahirkaa la imaan jireen qiyaamada marka la taagan yahay aragtida ilaahay ay arkayaan dadka mu'miniintii dadkii iimaanka sheegan jiray oo dhan ama dhab ha ka ahaado ama been ha ka ahaado sida munaafiqiinte way wada arkayaan markaa waa qiyaamada aragtida ah munaafiqiintii iyo muminiintii waa u wada idin gaalku isagu marna arki maayo gaalku marna isagu arki maayo saas manaa fii curusaati alqiyaamati bay ku arki doonaan uma kadibna yarawnahu allah ay arki doonaan bacda dukhuuli ljannati jannada markay galaan kadib kamaa yashaau allahu siduu ilaahay u doono tacaala koraayo bay u arkayaan aragtida labaad waxay dhacaysaa markay jannada galaan markay jannada galaan bay arkayaanoo waa barwaaqo markaa lama socdaan munaafiqiintii soo maa ilan jahannamaa lagaga reebaya marka jahannamo la gudbayaba munaafiqiin iyagu gudbi maayaan halkaasay ku hadhayaan macnaha marka jannada aragtida ilaahay lagu arkay marka jannada lagu jiro waa muminiintii iimaanka daacadda ka ahaa ee dhabta uu ka aha iimaanku kuwa unbaa macnaha jannada dhexeeda ku arkay maxaa yeelay iyaga unbaa jannada gelaya macnaha ayb marka aragtida ilaahi subxana wa tacaala waa middaa waan soo marnay aayaadkii ku tusayey macnaha aayaadkii tanna waa axaadiistiina waan soo marnay laakiin ka qaacide ahaan wey see ilaahay loo arkayaa sida loo arkay arkayiyo kayfiyada waa qaab aan laynoo sheegin saas man lakiin inaan arkayno baa laynoo sheegin waxaase nebigu inoo iftiimiyey inaan laysku cidhiidhayni aragtidiisa qoraxda oon daruuri ka sokaynin dayaxoon daruuri ka sokaynin sidaad u arkaysaan saasoo kale ad u arkaysan bu nabig sal ly slam ayb waa kayfiyadiiyo qaab laga yara muujiyey dhinac laga muujiyey faslun wa min aliimaani rumaynta waxaa ka mida bilaahi ilaahay la rumeeyo wa min aliimaani rumaynta waxaa ka mida bilyowmi alaakhiri maalinta dambe la rumeeyo aliimaanu rumayn bikulli maa shay kastoo la rumeeyo akhbara uu ku warramay bihi isaga annabiyu sal ly sl nebigu uu sheegay wax kastoo nebigu uu sheegay in la rumeeyo waxay ka mid tahay aakhare rumaynteeda aakhare rumaynteeda waxaa ka mid a wax kastoo nebigu uu sheegay in la rumeeyo oo shayga oo mimaa ka mid ah yakuunu ahaan doona bacda almowti mowdka gadaashiisa waxa imaan doona ka mid ah wax kasta oo geerida ka dambeeya in la rumeeyo fa yu'minuuna markaa waxay rumaynayaan ahlu sunnuhu bifitnati alqabri qabriga imtixaankiisa wa bicadaabi alqabri qabriga cadaabkiisa iyo ciqaabtiisa wa naciimihi qabriga barwaaqadiisay rumaynayaan qabriga imtixaankiisa wuu inoo keeni doonaa qabrigu inuu cadaabi leeyaho intaan ka aakharaba la gaadhin in laysku cadaabi inuu barwaaqo leeyahay oo dadkii iimaan iyo camal saalixa la yimid loogu barwaaqayn doono middaa in la rumeeyo wad waxyaalaha qeybkaabay ka mid tahy waxyaalaha qaybiyaadkaa ee laynoo sheegay innaguna aan waxba ka ogeyn bay ka mid tahy ayb fa ama alfitnatu imtixaanka qabriga ka dhacayaay fa ina annaasa dadka yumtaxanuuna waa la imtixaani doonaa fii qubuurihim qabriyadooda dhexdooda lagu imtixaani doonaa oo fa yuqaalu markaasaa waxaa la odhan lirajuli ninka waxaa lagu odhan ruuxaa laga wadaaye rag iyo dumar midku yahayba waxaa la odhanayaa man rabbuka rabbigaa yuu yaa weye yuu ahaa rabbigaa markaad adduunka joogto macnaha wamaa diinuka diintaadu maxay ahayd wamaa nebiyuka nebigaagu yuu ahaa yaad raacsanayd wey macnaha man rabbuka yaad caabudi jirtaba markaa adduunka joog maa diinuka diintaad raacsanayd eed ku cibaadaysan jirta maxay ahayd maa nebiyuka kaad raacsanayd ee ilaahay kaaga soo warramay ee daba joogtay ee warka kuu keenay yuu ahaa waa saddexdaas fa yuhabbitu allaahu alla wuu sugi alladiina kuwa aamanuu rumeeyey adduunka kuwa iimaanka kula yimid imtixaankaa marka la marinayo qabriga wuu sugi bilqowli hadal buu ku sugiyey hadalkii athaabiti ee sugnaa filxayaati nolosha dhexeeduu ku sugayaa addunyaa ee liidata waa middan hadda la joogo hadalka sugan buu ilaahay ku sugayaa wa fil aakhirati aakharana ilaahay hadalkaa wuu ku sugi doonaa waa aayaddii qur-aanka ahayd yuhabitu allahu aladiina aamanuu bilqowli athaabiti fi lxayaati addunya wa fi laakhira hadalka sugan waa kelimatu tawxiid kelimatu tawxiidka adduunka intay nool yihiinna ayadu ku sugayaa barashadeeda ku dhaqankeeda ilaalinteeda waxay kaa reebayso ka tegitaankeeda ayaduu ku sugayaa oo wuxuu ka sugayaa inay ridoobaan ama ka noqdaan ama kelimadii ay diidaan ilaahay baa sugaya oo adduunka ku sugaya intay joogaan aakhare oo qabrigiiyo wixii ka dambeeyana imtixaankeeda markii la weydiiyo maa diinuka iyo maa rabbuka iyo maa nebiyuka ilaahay baa sugaya subxaana wa tacala saas way macnaha oo su-aalaha inay si fiican uga jawaabaan buu ilaahay ku sugayaa argagaxa iyo yani waxaasaa laga sugayaa saas manaa leanna waa xaalad argagax leh xaaladdu iyadaaba naxdin iska leh oo meeshiibaa dhib badan oo meeshiibaa qariib oodan garanaynin meel aad deganaan jirtay ma aha dadkii aad taqaanay ka soo tagtay waxa dhan baa macnaha yaa naxdin leh waa xaalad marka argagax xaaladda argagaxa baa haddana inta lagu yimaadaa si argagax leh wax lagu weydiinaya marka ayadoo sideedaba imtixaanku dhibkiisa iska leeyahy oo haddii ruuxa lagu imtixaano magacaa magacaa haddii imtixaan lagaaga dhigo inaadan garanin baa laga yaaba magacaa xataa wax kale iskaba dhaaf imtixaanku marka dhibkiisuu leeyahy isagoo dhibkiisale baa haddana xaaladda imtixaankaasi iyo meeshuu ku dhacaya meel iyaduna macnaha naxdinteeda la ah ruuxaasa noocaasa ruuxii ilaahay subxaanah wa tacaala yaqaanay adduunka markuu joogay nixi maayo argagixi maayo cabsan maayo si deggan buu u jawaabayaa man rabuka rabi allah ma diinuka diini اlislaam maa nabiyuka nabiyi muxamadu sal lla alay wasalam seed ku ogaatay kitaabkan ka akhriyey haakada saasaa macnaa si degan buu u jawaabaya mana maxaa yeel ilahi baa qalbigiisa sugaya subxana wa tacala saas weyaan fayaquulu wuxuu odhanaya marka almu'minu mu'minku wuxuu odhanayaa rabbii rabbigay allaahu alla weye walislaamu islaamkuna diinii diintaydii weye wa muxamadun muxamadna sal lla lay slm nebiyii waa nebigayga ayb saasuu odhanaya waa jawaab fudud hadda haddii lagu weydiiy way iska fududtahay laakiin ha dhowto waxay ku xidhan tahay kolba dhaqankaagii iyo caqiidadaadu waxay ahayd bay ku xidhan tahay haddaad haddaad hadda sii xifdido dadka qaar baa waxay idhahdaan haddayba su-aaluhu intaa yihiin haddaaban sii qabanaya dushaan ka sii qaban hadhowna waan shubi dacadeed baan daldali markii la weydiiyaba waxaa ku jaban waxaa ku jaban haddii sidii la rabay lagaa waayo ha dhowto xifdigaaga hadda sii xifdida waxba kuu tari maayo hmm, waa lagu seejin saas manaa lagugu sugi maayo waa lagu halmaansii kama jawaabi kartid ayb wa ama almurtaabu ruuxa shakisan kii shakisnaa oo iimaankiis aan dhab ka ahayn fa yaquulu wuxuu odhanayaa markii la weydiiyo haa haa saasuu odhanaya macnaa haa haa afku kala qaadaya yacni sidii isaga oo oh, wuxuu halmaamay xusuusanayoo kaleeto saasay dhahaan macnaha waxbaa waxbuu yacni halmaansan yahay wixii buu isleeyahay soo xusuuso marka afku kala qaadaya waa naxsan yahay afku kala hayaa wuxuu leeyahay laa adrii ma garanayo su-aalahaasoo dhan marka la weydiye waxba kama garan leeyahay samictu nnaasa dadkaan maqlay oo yaquuluuna odhanaya shay-an wax odhanaya faqultu markaasaan iska yidhi dadkan baan iska raacay waa kay soomaalidu yidhaahdaan dameerdhaan raacday dameer dhaar aroorahaya iska raacday hayaraaca ninka la yidhahdo way macnaa meel loo socdo iyo wax la doonayo iyo laa ilaaha ila allahu waxay tahay iyo waxay ka reebayso iyo waxay u diidayso iyo midnama garanayo laakiin dadkii baa iska lahaa isaguna wuu iska yidhi aabbi iyo hooyo iyo mujtamac leh unbuu soo gaadhay isaguna wuu iska yidhi bas dadkoole unbaan maqlay waan iska yidhi maxamed nebi ilaahay iyagoole baan maqlay weeye waan iska yidhi laa ilaaha illa allah dadkoole baan maqlay markaasaan anna iska idhi waan iska raacay haa diinta islaamkaad iyo xaqaad dadka ka maqlay anna waan iska idhi waan dadkan baan iska raacay laakiin wax xaqiiqaa iyo wax dhab iyo wax camala toona ma jirin saas macnaa ayb fa markaasaa la garaacayaa markuu sidaasi afka kala qaado yidhaha waxba ma garanayo yudrabu waxaa lagu garaacayaa bimarzaba yacni garuun oo min xadiidin bir ah marazaba waxaa la yidhahdaa marazabada garuunka ama budhka budhna waa garuunna waa la dhaha baa lagu garaacaya fa markaasuu qayliyaa sayxatan qaylo oo yasmacuhaa uu maqlayo kullu shayin wax kastaa maqli ila alinsaanu dadka mooye waxa ka agdhow oo dhan baa maqlaya geedahaa maqlaya dhulkiibaa maqlaya jinnigiibaa maqlaya saas macnaha makhluuqa wixii ka agdhow xayawaanaadkaa maqlaya wixii ka agdhow oo dhan wuu maqlaya laakiin ibni aadamku ma maqlayo ila alinsaanu dadkii mooyaane walow samicahaa hadduu maqli lahaa alinsaanu dadka hadday maqli lahaayeen la suciqa waa la suuxin lahaa ama la saciqa waaba suuxi lahaaba waxa ku dhacaya ruuxaas iyo qaylada ka baxaysa haddii layna maqashiin lahaa waaban suuxi lahaynba saas macnaha macnaha waxaa laga wadaa laba sababood baa innaga laynoo maqashiin waayo ruuxa qabriga lagu ciqaabayo qayladiisa iyo dhawaaqiisa iyo habarwacashada ka baxaysa laba sababood baa laynoo maqashan waaya midda koowaad horta waxaan u adkaysan karna ma aho oo ruuxu haddii la maqlaba bini aadamku maqlo waa suuxayaa midda labaad nebigu wuxuu uhi sal lla ly wasalam haddaan laga cabsanaynin inaad is-aasi weydaan ood isxabaali weydaan waa laydin maqashiin lahaa buu nebigu sal lla ly laakiin haddii laydin maqashiiyo dee ruuxu markuu dhintaba inaad aastaan iska baddahay waad ka cararaysaan haddii laydin maqashiin lahaa wey macnaha saas weyaan siday sameeyaan qolyo qabaaisha kenya dega mid qolo ka midoo la yidhahdo niman masai la yidhahdo masai qabaaisha kenya dega ka mide eh. ruux markuu ka dhinto habeenkaa ama xilligaa uu dhintay baa la guuri meydkiina meesha isagoo yaallaa lagaga tegay balaayaa meesha soo gashay wey macnaha balaayada hebel la tagtay baa laga cararayaa laga guurahaya marka haddii aad maqli lahaydeen dhibka ku haysta qabriga maydaan is-aastayna waad kala carar lahaydeen buu nabigu macnaha waxa weye taasayna u dhicin baa laydin maqashiinin laydinma maqashiinin labadaas sababood baa marka laydin maqashiin waaya marka inuu qayliyayo oo dhawaaqahayo oo meesha ku ciqaaban yahay waa jirtaa wey macnaha makhluuqa intooda kaleetana waa maqlayaan saas wey macnaha uma bacda hadihi alfitnati fitnadaa kadib imtixaankaa kadib ruuxa marka su-aalaha la weydiiyo kadib imaa naciimun nicmo inay tahay arrinku wa imaa cadaabun ama inuu cadaab yahay ilaa an taquuma alqiyaamatu alkubraa qiyaamada weynanka badan inta ay ka istaagayso waa kii nebigu xadiidkiisa sal ly waslam alqabru imaa rawdatun min riyaadi aljanna wa imaa xufratun min xufari innaar qabrigu ama waa beer beeraha jannada ka mid ah ama waa godgodadka naareed ka mid ah labadaa mid waay manaa yani ruuxii fiicnaana wuxuu u noqonayaa Ehm, beer beeraha jannada ka mid waa loo waasicinayaa qabrigii baa loo iftiiminayaa yacni waxa weeye jannadii baa dariishad looga furayaa gogol jannada laga soo qaaday baa loo dhigayaa dhar jannada laga keenay baa loo xidhayaa waa loo labisayaa camalkiisiiyo qurux badan baa la joogo uu heshanayaa oo ruux qurux badan loo soo ekaysiiyey halkaasuu ku raaxaysanaya raaxo uusan xataa adduunka ku haysanin buu halkaa ku haysta ilaa qiyaamada weyn ay ka dhacdo oo markaa kadib uu taa ka sii fiican u gudbo oo jannadii iyo ilahay naxariistaa subxana watacaala saas way macnaha cadaabka markay tahayna ayaduna waa intaa in ka gedisa intaas in ka soo horjeeda waay qabrigiioo la cidhiidhiyo ilaa ay feedhuhu isdhaafaan mugdi haddaad gacantaada fidisa aadan arkaynin meeshaasoo lagu garaaco oo macnaha waxa weeye yacnii lagala daalo bahalkii ahaa garuun garuumo naareed baa lala dhacayaa oo halkaa lagu ciqaabayaa wahaakada naartii baa dariishad looga furayaayoo qarhmuunkeedii iyo kulkeedii iyo waxiibaa macnaha halkaa kaga soo gufaacaya saasuu u ciqaabnanayaa ilaa qiyaami saaca markaasuu wuxuu odhanayaa buu nebigu uri sal alay wasalam ilaahayow qiyaamada deg deg u keen ilaahu qiyaamada degdeg maya wuxuu odhanaya ka hore muminka muminka wuxu odhanaya ilahu qiyaamada soo dedeji ilaahu qiyaamada soo dedeji buu odhanaya sababta mataqaanaa wuxuu rabaa nicmadiisii wanaagsaneydee tan ka sii fiicnayd inuu u gudbo saasuu u degdegsanaya qiyaamadu inay soo degdegto u codsanaya kanna wuxuu odhanayaa allow qiyaamada dibrid allow qiyaamada u kaadi allow hanugu keeni saasuu odhanaya waa cadaaban yahay marka ogow maxaa yeele wuxuu og yahay kan uu ku jiraayey waa dheeldheel marka loo fiiriya ka sugaya marka kaa dambuu kasii cabsanaya wey macnaa oo qiyaamada allow dibrid uu leeyahay macnaa ayb uma bacda hadii lfitnati imtixaanka kadib imaa naciimun inuu yahay qabrigu waimaa imaa cadaabun inuu yahay ilaa an taquuma ilaa ay ka istaagto ay ka timaado alqiyaamatu qiyaamadii alkubraa ee weynanka badnayd fatucaadu markaasaa la celinayaa alarwaaxu nafafyaalkii waa la celinayaa ila aljsaadi jidhkiiba jidhkaa dib loogu celinaya macnaha jidhkii oo qabriga ku jira ruuxdiina ay ka maqan tahay baa marka ruuxdii lasoo celinaya wuxuu leeyahay sheekhu ruuxdan lagu soo celinayo markii qiyaamadu ay timaado jidhka dib loogu soo celinayo iyo midda markuu qabriga ku jiro la gelinayo way kala gedisantahay buu leeyahay waxaa odhanaya sheekh ibnu cuthaymiin maxaa yeele ruuxdaas uu ku noolaanayo oo ku soo noqonayo waa middaasi way dambaysaa xilliga qiyaamadu ay kacdo kadib unbay imaanaysa sida xadiiska nabigu sheegay sal alay wasalam yacnii roob baa da'aya roob baa da'aya roobku markuu do-o roobku oo uu dhulka ku do-o dhibicdaasi markay gaadho meelihii lafuhu ku burbureen jidhkii baa dib isugu soo noqonaya leanna jidhka intiisa kale carradaa cunto laakiin jidhka midda meesha laga lafta laga abuuro oo laftan la yidhaahdo dabanicista laftan dabanicista jidhka dhan taasaa laga abuuray oo taasaa ugu ugu horraysa lafta iyadaa iyadu ma baaba'do laftaas weligeed iyada way jiri laftaasaa bini aadamka mar labaad laga abuuri doonaa jidhkiisa waa laysu soo celin wixii dhulka uu cunay baa soo celi la dhihi baa marka dib isugu soo noqon jidhkii oo kaamil ah markuu samaysto baa marka ruuxdii iyo naftii la soo celin naf walba ruuxeedii baa dib loogu celinaya markaasaa malagu dhawaaqaya oo la odhanayaa ha laga soo baxo qubuurta markaasuu ruux walba qabriga ka soo kacaya isagoo boodhka iska jafaya waaba kanba ninkii aad taqaanay hebel hebel aha waaba ka soo kacayba waa sidiisii waxba kaba jidhkiisii siduu u ekaa sidan usoo baxaya manaa saas w manaa ayb marka arwaaxda jidhka lagu celinayo jidh walba ruuxdiisiibaa dib loogu celinaya markii jidhka dib loo abuuro kadib macnaha saas weyaan macnaha jidhka abuurkiisu ma aha in jidhka qaybtiisii hor wixii dhulku cunay uu saa ku tegey abuur cusub in la abuuraya maaha jidhka laftiisii dhulku cunay baa laga soo celinaya laanna ilaahay awood buu lehay subxana wa tacaala inuu yidhaahdo dhulka inuu ku dhaho wax kasta oo ku galay dib u soo celi amar unbaa la siinaya wax kale u baahan yahay waa inuu shay walba dib u soo celiyo dhacaankii gale waa inuu soo celiyo laftuu cunay waa inuu soo celiyo hilibkuu cunay waa inuu soo celiyo waa inuu dib u celiyo amar unbay ilahay kaga filan tahay subxana wa tacala wax adagba maaha ayb wataquumu way istaagi buu sheekhu yidhi alqiyaamatu qiyaamadii allatii qiyaamadaasoo ahbara allaahu alla uu sheegay biha iyada fii kitaabii kitaabkiisa uu ku sheegay wa calaa lisaani rasuuli rasuulkiisa carabkiisana uu ku sheegay oo axaadiista nebiga sal ly slm ku sugnaatay wey oo wa ajmaca ay isku waafaqeen calayha dusheeda almuslimuuna muslimiintu ay isku waafaqeen qiyaamadii baa marka imaan qur-aanka iyo sunnada iyo ummadda yacnii ijmaaceedu intuba uu tusay uuna tusay fa yaquumu nnaasu dadku markaasay istaagayaan min qubuurihim qabriyadooday ka soo kacayaan lirabbialcaalamiina uunka rabbigood bay isu soo taagayaan rabbibaa amray inay soo kaakacaan isagaa lagu socdaayo loo soo kaakacay xufaatan ayaga oo qaaqaawan bay iyagoo kabala' bay soo kaakacayaan curaatan oo qaaqaawan qurlan oo buuryaqab ah qurliga waxaa la yidhahdaa markaan ruuxa la gudin ayaa la yidhahdaa xubinkii laga gooyey baa dib ugu soo noqonaya ah, buuryo qab ah ama balagle kaadontadhe marka iyagoo kabala waasay ku dhasheen kamaa bada'naa awala khalqin nuciiduhu baa alla yidhi subxana wa tacaala wacdan calaynaa inaa kunaa faaciliin sidii aan u abuurnay baan ku soo celinaynaa bu rabbi subxana wa tacala adoo waxaad dhalatay buuryo ah waxaad dhalatay adoo ciddiyii kugu yaallaan waxaad dhalatay adoo kabala waxaad dhalatay adoo qaawanoo calalkii laguu qaban lahaa xataa aan wadanin tabtaad ku dhalatay unbaa haddana qabriga kaga soo bixi saas man ayb gurlan watadnu minhum shamsu caaisha radi allahu canha waxay tihi nebi allow haddii la qaaqaawan yahay oo meesha rag iyo dumarkiiba wada qaawan yihiin soo laysdaawan maayo ah. dadkan hadda la kala kari iyagoo dhar qaba berrito markii laysu qaawiyo soo laysku foofi maayo oo laysdaawan maayo nebigu wuxu uhi sal ly slm caaisha arrinku saaad moodaysa meehee nin wax daawada waa nin ladan ruux wax daawada haddaad aragto waa nin ladan laakiin maalinkaa likulli imri'in minhum yowmaidin sha'nun yuqniih nin walba in ku filan baa haysata maalinkaa isaga ninkan shalladan baa waxdaa daawada laakiin taadii hadday kula ciirsan tahay maxaabaad fiirfiirinba taadii baaba halis jirta naftaadii baa khatar ku jirta xaggeed ku dambayn doontaa xaggooda ashamsu qoraxdii baa kusoo dhowaan qoraxdaa lasoo soo dhaweynaya waxay yidhahdaan culimmadu qoraxdu hadda waxay jirtaa intaas oo yacni waxa weeye mayl bay jirtaa aad bay uga fog tahay addoommada waxay yidhaahdaan haddii qadar yar in yar intay inoo jirto haddii wax yar laga soo durkiyo in yar haddii laga soo durkiyo waxay yidhaahdaan wax alla waxa kownka jooga oo dhan wuu dhalaali wax joogi kara ma jiro qoraxda intaa iyadoo inoo jirto haddii wax laga soo durkiyo lagu dhalaalayo baa lasoo dhowaynayaa tadnuu minhum shamsu markaasa waxay usoo jirsanaysaa miil qadarkii miilkaas laba macnaba waa la yidhaahdaa waa bahalkan indhakuusha haweenku markay indhakuulanayaan ay qoriga yarkaa ay geliyaan geliyaanee isha marmariyaan qoriga yarkaa miil waa la yidhaahdaa intaa in la-eg bay addoommada usoo jirsanaysaa qoraxda miilka waxaa kaloo iyadana la yidhahdaa maylkan caadiga ah ee masaafada ah labadooda kolba kii la yidhaahdaba haddii maylkan masaafada la yidhahdaa hataa qoraxdii intaa haddii laguu soo jirsiiyo maxaad u malaynaysaa maanta intaa kuu jirtay ee haddana kulaylkeeda lala joogi laaya yacnii in la dhalaalo unbay noqon uma dulqaadan karo kuwa hadda maanta adduunka jooga sidan hadda adduunkaan u joognay abuurkan hadda aan abuurannahay looma adkaysan karo laakiin sida axaadiistu sheegtay maalinta qiyaamada abuurka addoommada la abuurayaay weynanka iyo adkaysiga iyo xagga jidhka iyo waa ka xoog badan yihiin maanta abuurka ah taas macnaa marka ayadoo qoraxda intan u jirto bay haddana noolaanayaan dhimashay leen ma jirte laakiin dhibbaa yaala wey macnaa meesha watadnu minhum shamsu qoraxdaa usoo dhawaanaysa wayuljimuhum waxaa xakamaynaya alcaraqu yani dhididkuna wuu xakamaynaya waxaa laga wadaa dhididkii qoraxdu markay qabatay ka baxay baa dhulka gelaya toddobaatan dhundhun siduu nabigu sheegay sal ly waslam markaasuu dhididkii kor usoo noqonayaa ruux walba wuxuu u qabanayaa intuu dembigiisu ahaa qaar buu dhudhunka u qabanaya qaar buu aanqowga u qabanaya qaar buu meesha laga guntado soo gaadhaya qaar buu u qabanaya macnaha laabta iyo shafka usoo gaadhaya qaar buu macnaha waxa weyaan dhagaha usoo gaadhaya qaar buu xakamaynaya afka wuu usoo gaadhayaa wa yuljibuhum alcaraqu taasuu ka wada qaar buuba liqayaaba oo dhididkoodii oo aad u kulul bay dhex galgalanayaan oo madax iyo minjabo ay ku dhex jiraan macnaha marka wayuljimuhum alcaraqu dhididkiibaa xakamaynaya oo afka usoo gaadhaya fa tunsabu markaasaa la oogayaa waxaa la istaajinayaa almawaasiinu miisaanyaalkii fa tuusanu markaasaa la miisaami bihaa iyada miisaanyaalka waxaa lagu miisaamayaa acmaalulcibaadi addoommada camalyaalkoodii maalinta qiyaamada nin walba camalkiisibaa miisaanka loo saari wuxuu samaystay saddex arrimoodba miisaankaa la saari camalkaagii miisaankaa la saari diiwaankii camalka uu ku jirayna miisaan baa la saari adiga laftaadana miisaankaa lagu saari in adiga laftaada miisaanka aada fuuli doonto waxaa ku tusaya xadiidka cabdullaahi bni mascuud ee uu soo saaray imaam axmed bisanadin saxiix cabdullaahi mascuud nin saxaabada nebiga ka mid ahaa sal ly wasalam aad buu u dhuubnaa nin laf yar buu ahaa oo dhuubanoo caata ah maalin bay marka dabayl dabayl baa ku timid dabayshii baa marka yara tikhaantikhisay oo uu si maaratay iska yara celin kari waayay saxaabadaa ku qoslay marka markaasaa nebigu wuxu uhi sal ly wasalam ma minja dhuudhuubnida cabdullaahi bin mascuud baad ku qoslaysaan buu nebigu sal ly slm ilaahay baan ku dhaartay ilaahay agtii buurta uxud waa ka culusyihiin buu nabig ur sal lay slm ah. minjahaa dhudhuban ad arkaysaan alla agtiisa waa ka culusyihiin buurta uxud waa buur weynoo magaalada madiine ku taalla marka ruuxii in miisaan la saarayo xadiiskaasaa loo daliishadaa kulli laakiin ama isaga miisaan ha la saaro ama diiwaankii laga soo qoray miisaanka hala saaro ama camalka laftiisa miisaan ha la saaree wuxuu wax ku noqonayo waa wuxuu la yimid iimaankiisi caqiidadiisii camalkiisii kaanbuu wax ku noqonaya maanaa ayb markii miisaanka la saaro laba mid buu noqon marka faman haqulat ruuxay cuslaato mawaasiinuhu miisaanyaalkiisu miisaanka xasanaadkiisa iyo khayrkiisu ruuxuu cuslaado oo kii sharka uu ka cuslaado fa ulaa'ika kuwaasi hum iyaga ayaa almuflixuuna kuwa liibaanay ah khayrkiisii baa bata sharkiisuna waa yaraaday waman khafat ruuxay fududaato mawaasiinuhu miisaanyaalkiisu waa miisaankii xasanaadkee xasanaadkiisu ruuxay fududaadaanna fa ulaa'ika kuwaasi alladiina kuwii weye khasiruu khasaariyey anfusahum nafyaalkooday khasaariyeen fii jahannama jahannama dhexdoodayna khaaliduuna kuwa ku waaraya yihiin ruuxii miisaankiisa xasanaadku fududaadaan oo waxaa cuslaanaya marka sayi-aadkii baa ka batay waa uun ruux yacnii runtii waxaa la dhihi karaa aan waxba quman la imaanin unbaa xasanaadkiisu sayi-aadkiisu xasanaadkiisa ka xoog badan karaa ama ka rajaxmi karaa sababku waxa weeye nebigu wuxuu inoo shegay sal ly wasalam ruuxu hadduu uu khayr damco inuu sameeyo oo khayrkii uu samayn waayo ajir baa loo qori hadduu sameeyana toban goor baa loo labanlaabi intay ugu yar tahay hadduu dembi damco oo uusan oo ilaahay dartii uga tago ajir baa loo qori hadduu dembigii sameeyana hal mar baa loo xariiqi hal mar baa la qoraya marka xasanadii toban goor intay ugu yartahay baa la qori toddoba boqoloo goor dembigiina hal mar baa la qoraya kii hal halka mar la qorayey kii tobanka goor iyo boqolka goor la labanlaabayay hadduu ka bato soo ninaan waxba la imaanin maa ninaan waxba shaqaysanin waay macnaha saas weyaan wayla ruuxii camal fiican la yimaadoo dadaala xasanaadkiisu mar walba sayi-aadkiisa waa ka badanaya leanna ilaahay baa u labanlaabaya xasanaadka subxana wa tacaala sayi-aadkana hal mar unbuu qoraya alla subxana wa tacala dalika min fadlihi tabaaraka wa tacala ayib wa tunsharu waa la fidin buu sheekhu yidhi addawaawiinu diiwaanadii baa la fidinaya wa hiya diiwaanaduna saxaa'ifu lacmaali camalyaalku waraaqahay ku qoraayeen wey diiwaankii baa lasoo fidin oo ruux walba diiwaankiisii baa la hordhigi oo fidsan waana waraaqihii camalkaaga lagu qoro malaa'igtu kaa qortay fa faaakidun yarxamkallah fa aakhidun weeye addoommadii marka fa minhum waxaa ka mid a ah addoommadii aakhidun mid qaadanaya kitaabahu diiwaankiisa wuxuu ku qaadanayaa biyamiinihi gacantiisa midig markhaati waxay u tahay inuu mu'min yahay ahlujanno yahay wa aakhidun mid qaadanayaa ka mida kitaabahu diiwaankiisa bishimaalihi gacanta bidix buu ku qaadan aw amase min waraa'i dahrihi dhabarka gadaashiisuu ka qaadanaya lagama wado saddex kooxood mehe waa laba kooxood kooxda dambe oo asxaabu shimaalka bidixda ka qaadanaya gacanta bidix diiwaankooda lagu siinayo diiwaanka gacanta bidix oo xagga hore a ah laga siin maayo gacanta bidix baa loogu dhiibayaa laakiin haddana dhabarkaa looga dhiibaya saas manaa gadaalgadaal gacanta bidix iyadoo ah haddana gadaal looga dhiibaya ilaan way kala tahay in gacantii waa bidix laakiin horay in lagaaga keeno iyo in gadaal laaga keenay kala tahay soo maha waa ihaanaysi la ihaaneyn manaa gacantiioo gadaal la mariyey oo weliba gacantii bidixa baa diiwaankooda laga siinaya camalka iyo waraaqihii sayi-aadkooda ku qoraayeen markhaatina waxay u tahay inuu ahlunaar naar yahay markaaba waraaqaha laysu qaybiyo nin walba meesha looga dhiibay ayay macnaha waxa weeyaan yaa tusaysa meeshuu ku dambayn doono mana dhanka looga dhiibay kamaa qaala siduu rabbi subxaana wa tacaala subxaana wa tacaala siduu yidhi wa kullu insaanin ruux walba alzamnaahu waxaanu laasiminay daa'irahu camalkiisii ayaan fii cunuqihi luquntiisa laasiminay ruux kasta camalkuu sameeyey baa luqunta uga laalaada oo luqunta ugu dhegan wa nukhriju waanu saaraynaabu rabbi yidhi subxana wa tacaala lahu isaga yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada waxaan usoo saaraynaa kitaaban diiwaan oo yalqaahu uu la kulmi doono oo uu la kulmayo manshuuran isagoo fidsan diiwaan isagoo fidsan uu la kulmi doono baa maalinta qiyaamada loo soo saaraya markaasaa waxaa lagu odhanayaa iqra' akhri baa la odhanaya kitaabaka diiwaankaaga akhri kafaa binafsika naftaada wuu ku filan yahay alyowma maanta kafaa binafsika dhe naftaadaa kugu filan alyowma maanta calayka dushaada xasiiban xisaabiye adaa maanta isugu filan adigii diiwaankaagu xisaabtama adigaa xisaabiye isugu filan adaa naftaadaa kugu filan w macna markaasaad waxaa ku yaallaa waagii aad qaan gaadhay qalinku ku dul fuulay ilaa intaad ka geeryoonayso waxaad samaynaysa dilbiriqsi walba akhri un adigu rog soo adigu isxisaabin maysidun meeshii oo shirki iyo bidco iyo khuraafo iyo dembiye ay ka buuxaan oo markaad aragto wax cadba uusan ku jirin oo qurux badanba soo adigu marka isma xukumaysa ah, ja adaa isxukumi inaad naar leedahay markaas kafaa binafsika alyowma calayka xasiiban wey adiga unbaa isxisaabin wey macnaha saas weyaan ayb wayuxaasabu waa la xisaabi buu sheekhu yidhi alkhalaa'iqu adoommada khalaa'iqdii baa la xisaabaya wayakhlu wuu la gooni noqon khalaa'iqdoo dhan baa la xisaabayaa dadka la xisaabayo waa dadka jannada gelaya xisaabta waxaa laga wadaa waxaa xumaantiisiina waxbaa laga weydiin khayrkiisiiyo wanaaggiisiina waa la tusiyo isagana waa laga xisaab wax kastaa loo xisaabinaya waa la xisaabin laakiin waa ruuxii xasanaad iyo sayi-aad lahaa ama gaaladu iyaga xisaabta la xisaabaya waa ka gedisanta xisaabta la xisaabayo iyaga ma aha maadaama aynan xasanaadba lahayn in yacni waxa weeyaan khayr la tusayo ma ee xisaabta iyaga la xisaabaya waxa weye dembiyadoodii oo la yidhahdo kan soomaada gelin haa waan galay kan waad gashay kan waad gashay kan waad markuu wada qiro yaa loodhanaya marka naarta u kaxeeya walciyaadu billah wayuxaasibu allahu ilahi wuu xisaabayaa alkhalaa'iqa addoommaduu xisaabaya khalaa'iqda addoommaduu abuurtay buu xisaabayaa wayakluu wuxuu la gooni noqonayaa alle bicabdihi addoonkiisa almu'mini ee buu la gooni noqonayaa fa yuqariruhu markaasuu qirsiinayaa bidunuubii dembiyadiisu qirsiinaya labay kale tahay addoonka ilaahay uu jecelaya mu'minkaa sida loola xisaabtamayo iyo gaalka sida loola xisaabtamayo labay kale tahay addoonka marka lala xisaabtamayo ilaahay uu jecelaya mu'minkaa si meel gooniya oo aan addoommada intoodii kale aynan ogeyn buu ilaahay kula gooni noqonaya isaga unbaa ilahay ka warhaya subxana wa tacala markaasuu wuxuu qirsiinayaa wuxuu dembi galay dunuubtiisii dembigan ma gashay maalil hebla saacad hebla meel hebla ma ku gashay allow haa kanna ma gashay rabbiyow haa kanna ma gashay allow haa wixii o dhan baa laga qirsiinaya laakiin cidina ma aragto markuu dembiyadiisa wada qirto oo uu is yidhaahdo alalaha maanta waa kuu dhammaatay ayuu alla wuxuu ku odhanaya subxana wa tacaala satartuhaa calayka fi ddunyaa wa ana akfiruhaa laka alyowm adduunkana anaa ceebtaada qariyey oo kuma fadeexaynin maantana waan kuu dhaafay kacjannada geeyaa la odhanaya alla subxana wa tacaala marka sida loola xisaabtamayna waa si qarsoonoon fadeexo ahayn oo dembigiisiiyo ceebtiisii cid kale lama ogeysiinin rabbigii unbaa qirsiiyey midda labaadna looma ciqaabinaya alla wuu u cafiyey subxana wa tacala waan kuu cafiyey buuhi kacab adduunkan anaa kaa qariyo kaa asturayoo kugu fadeexaynin ayb taasi waa qaabka rabbi ula dhaqmayo subxaana wa tacaala ruuxa mu'minka ah kamaa wasafa siduu alla u tilmaamayba daalika arrinkaa fi lkitaabi qur'aanka iyo wasunnati axaadiistaba wa ama alkufaaru gaalada miya falaa yuxaasabuuna la xisaabi maayo muxaasabata man ruux xisaabtii oo kale tuusanu la miisaamayo xasanaatuhu wanaagyaalkiisa wa sayi'aatihi iyo xumaanyaalkiisa ruux xumaantiisa iyo wanaaggiisii laysu miisaamayo xisaabtii oo kale iyaga la xisaabin maayo gaalada iyaga saa loo xisaabin maayo maxaa yeelay fa innahu gaalka laa xasanaata wax wanaagyaala lahum iyaga uma sugnaanin iyagu wax wanaagaba ma lahaba walaakiin sees loo xisaabina marka iyaga laakiin tucaddu waxaa la tirini acmaalahum camalyaalkoodii xumaa fatuxsaa markaasaa la koobay fa yuqafuuna markaasaa la istaajini calayhaa acmaashii xumayd baa lagu dul istaajin wa yuqariruuna markaasay qirayaan bihaa iyaday qirayaan dadka hortooday ka qiranayaan khalaa'iqdii oo dhan oo wada daawanaysa oo wada maqlaysa baa hortooda lagu fadeexayn oo waxay galeen oo dhan lagaga yeedhsiinaya macnaha ayb fa yuuqafuuna calayhaa waa lagu dul istaajin yacnii sayi-aadkii wayuqariruuna wayuqararuuna ama wayuqariruuna markaasay qirayaan bihaa iyada way sugayaan way ogolaanayaan wayujsawna markaasaa lagu abaalmarinayaa bihaa sayi-aadkiina abaalgudkeedii baa la siinaya marka horta marka goobaad markii lala xisaabtamayay waa la fadeexeeyey oo amaama alkhalaa'iq baa lagula xisaabtamay lagu ceebeeyey waa marka labaadee looma dhaafin sida mu'minkae ilaahay uma dhaafo gaal leh waa lagu abaalmariyey oo cadaab iyo ciqaab buu ilaahay geeya subxana wa tacaala marka waa kala gedisan yihin labada qaab ee loola xisaabtamayo dadka laakiin nin walba waa lala xisaabtami doonaa saas wey macna caaisha radi allahu canha ayaa waxay tidhi xadiis saxiixa ah sal alla alay slam maalin maalmaha ka mida ah wuxuu yidhi man nuuqisha alxisaab cudib ninkii xisaabta wuxuu nabigu uri sal ly sl haa man xuusiba cudib buu nabi uri sal lla alay ninkii lala xisaabtamo waa la cadaabay markaasaa caaisha waxay tihi nebi allow ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahay fasawfa nuxaasibu xisaaban yasiiran waxaan xisaabi doonaa xisaab fudud nebiguna muxuu yidhi ninkii lala xisaabtamaba waa la cadaabay oo xisaabtu waa cadaab aayadduna waxay leedahay xisaab fudud baa jirta aayaddaasi marka caaisha keento waxay tidhi xisaab fudud baan xisaabaynaabuu ba ilaahay leeyahay markaasu wuxuu yidhi caaishay middaas xisaaba lama yidhaahde inamaa dalika alcardu taasi waa bandhig baa la ladhaha bandhig oo waa tii haddaan soo sheegno mu'minka ilaahay ku samaynayo dembiyadiisii inta la qirsiiyo markaa kadibna laga cafiyo marka la qirsiinayana la asturo cardi baa la dhahaa fasawfa yuxaasibu xisaaban yasiiran middaasi waa cardi dembiyadaadiio lagu soo bandhigo uun bas laakiin wuxuu nebigu sal ly slm man nuuqisha alxisaabu cudib ninkii xisaabtiisa lala findhicilo yani nuuqishka waa naqshiga waxaa la yidhahdaa yani waxaa la yidhahdaa nuuqishada waxaa loo isticmaalaa marka aada iska bixinayso qodaxda qodax markaad iska bixinayso ku gashay waxaa la qaataa qodax kale ama irbad markaasaa in yar in yar loo soo durkiyaa soo maa hilibka dusha ka saaran baa laga qaada markaasaa inyar loo soo durkiyaa waa waa waa la tartiibiyaa waa la suulsuuliyaa saasaa loo soo saara soo maa man nuuqisha cudib waxa weeye ninkii in inyar in yar loola lafaguro wuxuu galay waa la cadaabay taas macnaha waxaad gashay oo dhan haddii laysula kaa dultaago oo mid mid laysula kaa dultaago oon waxba lagaa dhaafin oo lagaa fududaynin waa cadaab buu nebigu uhi salawatu rabbi wasalaamu caleyh wa ficlan waa cadaab waa ciqaab maanta keliya intaad gashay haddii lagaala xisaabtamo oo mid mid lagu weydiiyo intaasaaba ciqaab kugu filanba waa dhib saas macnaha ayb wa fii carasaati alqiyaamati qiyaamada bannaankeeda waxaa ahaado fii carasaati alqiyaama alxawdu baa ahaaday qiyaamada carasaadkeeda waxaa ahaaday alxawdu darkii almawruudu ee lagu arooray oo linebiyi u sugnaaday sal alay waslam nebiga darkiisaa ku yaalla meesha maa'uhu xawdka iyo darka nebiga biyihiisu ashaddu waa daran yahay bayaadan xagga caddaanta min allabayna caanaha wuu ka cadyahay wa axlaa waa ka macan yahay min alcasari malabkana aaniyatuhu weelashiisu cadadu nujuumi samaa'i samada xidigaheeda tiradooda wey weelasha yaalla macnaha waxa weye xawdka darka darka ama yacni barkadda darka nebiga sal alla alay wasalam darka weelasha yaallee lagaga cabayo samada tiraheeda samada yani xidigaheeda yay isku tira yihiin aad bay u badan yihin w macnaha ayb duuluhu dherarkiisu darka dherarkiisu shahrun bil wey bil meel loo socon karo ayuu dherarkiisu jiraa wa carduhu balladhkiisuna shahrun isaguna waa bilsocod meel bil la socon karo wuu balladhkiisuna isu jiraa ballaciisu ayb man yashrab ciddii ka cabta minhu xaggiisa sharbatan cabitaan hal mar a ruuxii ka caba laa yadma uma oomayo bacdahaa gadaasheeda abadan weligii hal mar ruuxii ka caba weligii oon qaban maayo oon kuusal jaraa ayb wasiraadu kaasi maxaa weeye waa xawdka nebiga sal lla alay waslam xawdka rasuulku wuxuu sheegay sal ly waslam waxaa laga celin doonaa rag ummadda ka mid ah markaasuu nebigu wuxuu odhan doonaa asxaabii asxaabi alla saxaabadaydii alla raggaygii nebiyow markaasaa waxaa la odhan doonaa waxa kaa dambeeyey oo markaad adigu geeriyootay kadib waxay la yimaadeen ma ogid markaasaa lala tegi buu nebigu uri salawatu rabbi waslamu aleh darkaa laga celinaya marka darka nebiga sal lay slam waxaa ku arooraya dadka sunnadiisa raaca diintiisa qaata jidka yani waxa wey ku toosa hagaaga dadkaasaa darka ka cabaya nebiga sal lay slam ayb kaasi marka iyaduna waa masaaisha muhimka oo min caqaa'id ahlisuna waljamaca ka mid tahy wasiraatu siraadkii jidkii dhuubnaayay mansuubun mid la taagay weeye calaa matni jahannama naarta jahannama dhabarkeeda ama dusheedaa laga taagay mansuubun mid la taagay mid la dhigay wey macnaha calaa matni jahannamo jahannamo yacni dusheeda ayaa jidkii siraadka ahaana la saaroo la dhigay wa huwa siraadkaasina aljisru waa buundada alladii buundadaasoo bayna aljannati waannaari naarta iyo jannada u dhexeeya wuxuu leey sheekhu naarta ka gudubkeeda jannada markaad u gudbayso in naarta lasii maro laga marmaan naarta in lasii maro waa laga marmaan wa in minkum ilaa waariduhaa kaana calaa rabbika xatman maqdiyan buu alli subxana wa tacala mid ruux kasta wuu ku aroori doonaa naarta waxaa laga dambaysiiyey uma nunaji aladiina ataqow wanadaru aldaalimiina fiiha jithiyan markii lagu wada arooro wuxuu ilaahay ka badbaadinayaa naarta ka bixinayaayoo jannada u gudbinayaa kuwii ka cabsan jiray kuwii gaalada ahaana waa lagaga dhex tegi iyaga meeshaa lagaga tegaya marka waad ku arooraysaan taa waxaa laga wadaa jidka siraad baad mari doontaan oo naarta jahannama dusheeda ah jannaduna xagga ka sii tahay marka waa buundada u dhaxaysa naartiiyo jannadabu ina yidhi yuu jidkaasi ku yaallaan ayib jidkaasi marka siduu nabiga noo shegay sal ly wasalam seefta waa ka afbadan yahay seefta waa ka afbadan yahay aadna wuu yani waxa weeyaan waa meel lagu simbiraxdo oo waa sibsib cagtuma qabanayso cagtuma qabanayso waana dhuuban yahay seeftana waa ka af badan yahay cagtuna ma qabanayso cagtu waa ka simbirraxnaysa waxaa loogu talagalay cidda aan rabbi u qorshaynay subxana wa tacala inuusan kaba gudbinba wax si fudud looga gudbi kara ma ah wayamuru nnaasu dadku way marayaan calaa qadri acmaalihim camalyaalkoodii adduunyada qiyaastay ahaayeen iyo qadarkay ahayd bay ku marayaan jidka isaga fa minhum waxaa ka mid a nin walba camalkiisii waa gaadiid u ah maalinka isaga nin walba camalkiisii buu maalinkaa fuulayaa oo meesha ku gudbaya gudbayaa fa minhum waxaa ka mida dadka man yamuru dad marayaa ka mida ka lamxi اlbasari isha diligteedoo kale ku maraya isha lamxiga waa ishu hal mar markii yani aad intaad kala hayso aad isku qabato ama adoo isku haya aad hal mar bilig ka siiso taasa ma lamxulbasar yani isha biligteedaas qaar baa ku maraya ilbiiqsi ilbiiqsi bay qaar ku gudbayaan jidka aad arkaysaan wa minhum waxaa ka mida dadka man yamuru qolo mari doonta kalbarqi hilaac oo kaleeto ilaaca biligtiisoo kaleetona qaar baa ku maray intaa in le qiyaas intaa leeg way ku gudbayaan wa minhum waxaa ka mid a ah dadka man yamuru qolo mari doonto gudbi doonta ka riixi sida dabayshaoo kale ku gudbi doonta dabaysha orodka badan sideedoo kale qaar ku gudbi doono yacni wuf oo kale saasoo u gudbi doono macnaha ayb wa minhum waxaa ka mid a ah man yamuru koo mari doono kalfarasi sida faraskoo kale aljawaadi orodka badan faras aad iyo aad macnaha waxa weeye yacni u fiican oo orod badan faras nugaaleedka faraskaa inagu dhihi jirnay fardaha meeshaas macnaha waxa weeyaan ay yani la qooriyo meeshaas soomaalidu ku sheegi jireen marka fardaha aadka iyo aadka u dheereeya orodkiisoo kaleetay qaarna ku marayaan wa minhum waxaa ka mid a man yamuru qolo mari doonta kuwa marayaa ka mid a ka rikaabil ibili geela gaadiidka ee la rarto oo kaleeto geela raran ee la saaran yahay sidiisoo kaleeto orodkiisa qaar baa ku mari doona wa minhum waxaa ka mid a waa isa soo dhintaye man yacduu qolo ordi doonta cadwan orod ninbaa qaar baa ku mari doona sidii ruux ordahayoo kaleeto ilan geelu markuu ordayo waa ka dheereeya ruuxa ordaya geelana fardahaa ka dheereeya sooma wahaakada sidii loo kala dheeraynaya wey macnaha wa minhum waxaa ka mida man yamshi kuwa soconaya mashyan socosho kaas hore waaba ordahaye kani aayar buu soco waa la xaadsanayaa ama wuu socdaa ma ordayo wa minhum waxaa ka mida man yasxafu mid gurguuranaya zaxfan gurguurasho qaar baaba gurguurasho ku marayaba ayb qaarna salkayba ku siqayaanba qaar waxa weeyaan yacnii birihii naarta dhinacyaheeda ka laalaaday biro af godan baa naarta dhinacyaheeda ka laalaaday birihii baa intay ku dhagaan oy yacni waxa weeye ay hilib iyo wax ka goostaan oy dhiig ka sii daayaan baa isagoo dhiig ka daadanhayuu fakanoo carari qaar noocaasa haddaa jira taas wey macana isagoo rafaadsan yaa allahu buu ku fakanaya mid noocaaso kala macna qaar noocaasaa jira ilaahay subxana wa tacala naga badbaadiyo wa minhum waxaa ka mida man yukhdafu mid la dafi khadfan dafid wa yulqaa markaasaa lagu tuuray fii jahannama jahannamaa lagu tuuraya walciyaadu billaah qaarna markaba waxaa dafaya mar allo markuu meesha mar is yidhaahdo yaa birahaasi dafayaan markaasaa naartii jahannamo ka hoosaysaa hoos loogu tuuraya walciyaadu billaah ayb faina aljisra maxaa yeele faina aljisra yani buundada la marayo calayhi dushiisa waxaa ah kalaaliibu biro godgodan oo takhdifu nnaasa dadka dafaysa biacmaalihim camalyaalkoodii sababkooda ku dafaysa biraha waxaa la yidhahdaa maalan kalaaliibta waxaa la yidhahdaa waa biraha afkoodu saa usoo godan yahay sida birahan hadda maalan hilibka kawaanada hilibka lagu qabto oo kale marka neefka la gogoynayo sidoodaa kale u afgodan yihiin macnaha kalaaliib baa la yidhahdaa ayib takhdifu nnaasa biacmaalihim fa minhum waxaa ka mida man mara cala siraati ah, faman mara dheh ruuxii mara cala siraadi jidka ruuxii mara oo jidkaa ka gudbaayay dakhala aljannata jannada ayuu gelayaa fa idaa cabaruu markay ay gudbaan calayhi siraadkaa iyo jidkaa markay gudbaan waqafuu markaa waxay istaagayaan calaa qandaratin buundo ayay isdul taagi doonaan oo bayna aljannati waannaari naartii jannada udhexaysa markii siraadkii laga gudbo oo naartii jahannama intii ilaahay u qadaray ay dhaafaan jannadiina weli ayna gaadhin buundo kaleoo meeshaa ku taalla baa dhexdooda meeshaasa dhexdaabaa la istaajinaya halkaasaa la istaajinaya macnaha ayib marka waxaa wada socda oo halkaa ku idil mu'miniintii cadaabka ka badbaaday yaa wada socda markaa munaafiqiintii waa laga reebay ayb fayaqtasu markaasuu ilaahay qisaasi libacdin qaarkood buu min bacdin qaar kale uga qisaasaya dulmigii iyagu ay isu geysteen baa halkaa loogu kala gudaya marka ayb iyagaa halkaa loogu kala gudaya nin kastoo maalin wax laga sheegay waa in loo gudo kii la dharbaaxay waa in loo gudo kii la caayay waa in loo gudo kii xoolihiisii la qaatay waa in loo gudo wahaakada maxaa loogu gudayaa waxaa loogu gudayaa acmaashaadii saalixayd siduu nabigu inoo shegay sal ly slam nin baa imaan doona maalinta qiyaamada markaasuu la imaan doonaa acmaal waaweyn oo buuraha leeg leeg sadaqa maxaa ah maxaa soon ah maxaa salaad ah maxaa khayra buu wataa markaasuu wuxuu imaanayaa isagoo kan caayay mid buu qadfay mid buu wax ka sheegay mid buu dharbaaxay mid buu dilay mid buu xoolihiisii qaatay kulli meeshay tuban yihiin maxaa la samaynayaa marka waxaa la samaynayaa xasanaadkiisii baa loo qaybinaya xasanaadkiisi baa loo qaybinaya nin walba dembiguu ka galay intuu la ekaa baa laga siin xasanaadkiisa mid baa salaaddii wax laga siin salaadii baa la siin xajkii baa la siin zakadii baa la siin wixii aad la timid baa loo qaybinaya dembiyadaas ka gashay intay la arkeen baa loogu gudaya wuxuu rasuulku sheegay sal ly slam dad waxaa soo hadhaya markaa kadib markii xasanaadkoodii la qaybiyo oy dhammaadaan weli dad baa sii haysto meesha taagtaagan wax loogu gudana lama hayo maxaa la samaynaya marka ma dadkaa la dulminaya maya la dulmin maayo waxaa la samaynayaa dembiyadii iyagu ay galeen inta laga soo qaado baa qiyaastii uu isagu iyaga ka galay ee uu ku sameeyey dulmiga ahayd qiyaastiibaa dusha laga saaraya oo dembiyadoodii ah macnaha markii dembiyadoodii dusha laga saarana waa loo cadaabi buu nebigu sal lay wasalam saas man marka soo khasaaro ma aha dadkan xoolahooda iyo dhiigooda iyo cirdigooda iyo naftooda iyo aan iska fududaysanayno waa calaa xisaabi xasanaatina wey man waxay ka go-an tahay inaga inaga go-antahay xasanaadkaaga iyo khayrkaad shaqaysanaysay ka go-antahay salaadaada iyo soonkaaga iyo sadaqadaada ka go-antay adugu marka ama yarayso ama badso ama yarayso ama badso maalinkan baad ku fadeexoobi macnaha saas weyaan waa khasaari ninka wax laga sheegayana ee la durayo ama la dhacninayana isaga wax lama yeelin laanna isagu waxa weyan waxaa loo shaqaynaya wax weyn baa loo shaqaynaya wax weyn baa loo shaqaynaya xasanulbasri baa waxaa laga sheegaa wuxuu yidhi nin baa loo soo sheegay waxaa la yidhi nin hebel baa ku xamanayay wuxuu yidhi waxaad u geysaan hadiyaddaa qaada oo u geeya waa ninkii xamanahaya wax looga soo sheegay markaasa waxaa layidhi oo waxbuba kaa sheegaa layidhi maxaad hadiyadda ugu dartay wuxuu yidhi maadaama uu xasanaadkiisii ii hadiyeeyey oo uu xoolo aakhara ii hadiyeeyey waxoogaa yaroo adduunyaan anaguna u hadiyeeyey buuri saas way macnaa nin xasanaadkiisa kuu hadiyeeyey maxaa ka weyna uu ku siin lahaa adiga marka wax lagaa sheegayo lagu xamanayo xoolahaaga la dhacayo adiga waxa weeye dhib kuguma hayaan laakiin ninka samaynaya ayuu dhib ku haya macnaha oo dhibaata haysata ayb wuxuu yidhi faidaa hudibuu marka waa loo kala qisaasaya wax iyadoon ruux walba xaqiisii la marinna janno la geli maayo waa in loo kala qisaaso faidaa hudibuu markii macnaha waxa weeye la nadiifiyo hudibuu markii la hufo oo wanuquu la nadiifiyo tanqiya lagu sameeyo tahdiibka waxaa la yidhahdaa tirfac la yidhahdaa usha marka kurtumada iyo yani baasha qodxaha ku yaaliya laga gooyo baa tahdiibka la yidhahda tanqiyadana waxaa la yidhaahdaa nadiifinta la dhaha markii la nadiifiyo oo waxay kala tirsanayeen lakala dhaqo oo yani waxa weye cadaawadii ku jirta iyo qalbigooda waxay isu qabeen laga saaro oo walaaltinimadoodii iyo isjacaylkoodii waxaan ayna laabnayn markaasaa udina lahum loo idmayaa fii dukhuuli ljannati jannada gelitaankeeda markaa loo idmaya markaasaa la odhanaya jannada gala saas man markaasaa waa midda alla tilmaamaya subxana wa tacaala iyaga oo aan wax hilli ah iyo wax isnacayb ah iyo wax kala jeedsi ah ayna ka dhexaynin cadaawad ayna ka dhexaynin lanna waxay kala tirsanayeen baa horey loo soo dhameeyey saas man qulubtoodu marka saafi bay isu tahay jannada marka ay gelayaan hada bilahi towfiiq wsl اllhma wslm clى nabiyina mxamedi wclى alihi wصaxbihi wslm